xadiis le saasir ma loo xisaabaayo ama biyadi geerihi waa taasihaa xaaraan ba hasuubiya isla xaaraan baa kaadisraalit ahayn yani astur ahaan waa ukaasihaa waa ukaasihaa makasteen macnaha waxa waaye haddii munfasil asii khafdado kaleete khafkale haddii cawadiisi oo gacantii asoo jiito amase si khafkaas usoo raalite as u dawoolo ay soo ateen buufkaas u dawoolay buufkaa saydan amase jilbiga afeeda asu dabool gacantaas uga dabooli inta kawal waa daboolan yihiin markaasay afkaasay jazman yani wa ansaxa makaafiha haddii usiga oo isku isku daboola makaafihaayo fil asaxi a ku jiraa jazmi ma ahee yani fil asaxi wakaafiha asax haddaan qabano khilaafaa ku jiraa laakin haddii leerkiisa yahay kan dabooli aan kale oo soo jiiti asihay ama af <coughs> sooraalika isku daboolay <coughs> waa kaafiya maxaa yeelay munfasil waayo jidhkiisa jidhkiis kuma dawoolin waxaa la diidaayo asaxa laleeyahayo marka asaxa imaahayo haddii korkiisa korkiisa dawoolada ka astur korkiisa disyahay saatru umaqaayo khilaafka waxaa keenaya markii korkiisa korkiisa dawoolo kaasaa keenaa loo cawradiisa shay munfasil as yahay yani gacan kaleete oo gacantiisa ahayn ay daboosho ama laftiisa asoo jiito isku daboolo waaan saa atoonka ahayn soo atoonka ahayn yani markaasi yani jazman waa ansaxaa yani awradaasi yani yani asturka waa kaafihaa jazman ahaan waaye asax maahe jazman waaye hmm. maqsuudkii waa la heli maqsuudkii waxaa astur gacan kalaa lagu asturay jirkiisi ma asturin jirkiis ma asturi karaan he korkiis korkiis asturay hadiida gacanta kale intaad isku dawoosho jazmi waa galaa khilaaf mana khilaaf male inaa yani oo maqsuudka la helay satriga satriga waa lagu helay antaas waa lagu helay an maleha ah, waan wareegayohasa masalada saasaan daabiyadiina saas <laughs> inta taasaan tahrigaas arkay laamis oo naaqida ma jiro amase awradii suurada waxaa waaye awradii soo atenkin ma aha yani ma aha yani dakarka bobolka iyo dabada looma jeedo fain wajada hadii s helo kaafiisu atayhi fain wajada hadii s helo musaligii kaafiisu atayhi lamadiisi oo xumaanta lahayd oo xumi lamadii xumeed wax oo kaafiya oo kufina hadii s helo tacayana lahumaa meel kale yani shay waxaas helay yani oo lamada awrada hoos ah ama quburkiisa ama duburkiisa iso ateen kuwaasa ah la yihaahay wax kaafi haayaas helay tacayana lahumaa dhiigaa u oo amase wajada waxaas helay kaafi axadihimaa axadkoodii ko kaafiyaas helay so ateenkii midkoodii ko kaafiyaas helay qubuurkii iyo duburkiiaa madiixu maantaas dhamaan oo amase kaa fi fayajibu waxaa waajibaa amase fayasturu waxaas asturaa qubulahu qubulkaas asturaa waqiila waxaa lihihi yasturu waxaas asturaa duburahu duburkiisa qiil waay waqiila waxaa lihihi yatakayar waa kaas khayaaraas leehaa waa waqiila waxaa lihihi yatakhayaru khayaaraas leehaa macnaha waxa waaye ninkiyaa waxa helay wax ma haasto oo cawdi asku dawoolo so-aateynkiisi wax asturaaya ma haasto macnaha macaashiirba ma haasto <clears throat> lamadii so-ateyn aw amase bayn arukbati wasurati warukbati yani aas wax astura ma haasto waxaa la isheli karaa dakarkiisii iyo yani duburkiisii wax astura waa heli karaa lamadaas gabal oo haas asxaasta waa intaas keliya asturaayaan wax kale ma u dawoolayaan seeleyla markaas caso bihaa hmm, shay kale ma haasto waala asaasta intaan wax dawooli karaan ama lamada suro iyo ubadootaas intaan ah, so-ateyn maxaa la yihaha so waxaa la yihaha alqubul wadubur aa la yihaha markaasi waaa <clears throat> waajibaa waxaa kuwaajiba kucaynoobaa tacayana waxaa aynooa lahumaa burkii iyo duburkiisu ateenkii inaas asturo yani acinooyaa wakaas hmm. lamadooda waxaa iska astura acinooyaa ee lamada ma asturi karee burka iyo duburkaas ku astura bilitifaaqi waa la isku raacay saas bilitifaaqi waa la isku raacay markii shiida ashaabto gobolka ashaabta guud ashaabta oo bacdii yani xugba iyo sura ma asturaayo laakiin waxay ku sugnaan karaan cubulkii iyo duburkii so-aateynkii lamadii xumeed lamada xumeed oo artoodi inad arko oo xun lamadaasaas dawoolaa wakaas daboola ku waajiba bilitifaaqi waa la isku raacay wakaas dawoolaa igaas dawoolaa aqbulo oo amase kaafi axadihimaa oo amase ah wajida waa helay kaafi axadihimaa midkoodii wax kaafiyaas helay kaafi aad axad suatayni lamadii xumeed yani koo kaafiyaas helay wax kaafiyaas helay kulli madayu lahay haddii qubulka oo dakarka kaliya korkiisa qubulka inta horeysa waayo hurjadihiisii asku daboolo wax kaafiya haddii asiraa duburka int ku dabool iyo qubulka ma kaafi haayo marka intay sormarihaa waa kaas waxaa yani aas yani dagoolaa quburkii duburka mayano hadda waxaa la yihi yani waxaas ku dagoolaa intaasi faqubuluhu fayastur waxaas asturaa qublahu qubulkiisaas asturaa qubulkiisii inaas asturaa waajibaa maxaa yeelay qubulka markii kacbada loo jeesahaayo qiblada loo jeesahaayo qiblada markii loo jeesahaayo ida manaa laatihaa qiblada yani ida lasturaa wujuub ahaan waayo nin ahaado nag ahaato maxaa yeelay waa qiblada oo ku abaar maayo qubulka waaye markaas qibla ujeesay wax kale oo kudawash maasid hadii labada kudawada tiraad makukaafi haya makuufinaa karo ee yani qubulkaadi dabool maxaa yeelay idaa qiblada alu abaaraa khidbada waxaa u abaara qubulka maxaa yeelay sida waalibka ah duburka waa iska asturan yahay duburka waa iska dawoolan yahay waxaasku ku dawoolan yahay mastuurba waaya duburka sida waalib maxaa yeelay lamada biraa dawooleysaa diidii dhexdeedii dubur lama arkaayo lamada biraa ku daboolan kii la hormarihaa qubulkii ee dakarka ahaa ama naaga ahaato ama nin ahaado yani ma horeeyo inastur qubul maxaa la yihahdaa naarta yani fajri farjigeedi banaankiisi halaa oo la arkaay la arkaayo zakarna yani dabarna waa loo jeedaa be inta waay <clears throat> waxaa yani la asturaa alhida awaajibaa in la asturo waxaas asturaa qubulkiisii as asturaa wujub anas asturaa maxaa yeelay usaa banaanka yaalaa aqiblada yani ku abaarmaa usaa qiblada ku abaarmaaye qubulka adawoolo hadii naartahay horteed adawoosho meha fardiheeda korkiisa waaye ninkaniga fardiyaa dawoolo maxaa yeele sidi waalidka ah duburka mastuur waaye lamadiisi biray ku dawooli yihiin lamadiisi biro rukunkii duburka lama arkaayo birada astureysaa manaha ulubaa lawadaa dhanka alawadaa waqiila waxaa liyihi qiil waxaa sliyaa yasturu duburahu duburahu macnaha yastur waxaas astiraa duburhu asasturaa ilaaliya maxaa yeelay cilka waxaastaa iladiis waxaa waaye marka ninka as rukuucaayo usaa faaxish ah usaa xumaan badan ama kis rukuucaayo xofka naag inin waxay aadaan haddii duburka feedan yihiin duburkaa faaxish ahaasha badan usaa fool xumo badan maxaa yeele duburka markii la rukuuco ama la sujuudo waxyaalihi boqolkii xumaayo oo wasaqda ka imaanaysa la arkaa cilka waxasutaa iladiis kan waay Eh, ninkaan cilada waxawaaye waaqida luuaad ilahay waxawaaye qubulka waaye orta s in astira waajiba kaasaan muctamad ah aina waaas leeyaa yani waaas dawoolaa duburkiisii waajib waa inasdailkan wujuubaas ka dhigi duburkas astura maxaa yeelay osaa xaalata ruku i xaalatu sujuud markaa la rukuucaayo in marka sujuudaayo duburka kala bixidiisii aragtoodii alkohool xun in la arko alkohool xun markay suudmaan sidaas ay suudan yihiin sida alkohool xune iga dawoola qil waay taasaa laasi xoog badan waqiila waxaa la yidhi yutakayaru macnaa khayaalas lihaa waa loo doormaadiyaa macnaa khayaalas lihaa baynkoodii inaas yani duburka dawoolo amase duburka asdawoolo lamadoodii akhtiyaaraas ulihaa marka waaa lama waajibaa kulmaaya marka lasujuudaayo marka dhulka lagaa ujuubahayo hadii gacantiisoo qaado dawoolay ama dhasku dawoolay seewaay ujuubka waaa la hormarihaa oo magaciisa awradaa la hormarihaa in la dawoolo saa isku hay dal waay kalaa la hormarihaa khayaa rasuuliha ala kuli aal khayaa rasuuliha salaad tan way shanigeeda ilaah ana baro soateen yani saymidoodi soateenkia la sheegay alqubl bاtifaac waa lasku raacaya ay duburka asastura waa la inti kala khilaafaa ku jiraa wixii kasoo heray qubul iyo dubur wixii kasoo heray khilaafaa ku sugan qubul iyo dubur wixii kasoo heray oo ahaatay khilaafaa ku sugan socateen waaa maxaa looga magacaabay socateen waxaa looga magacaabay maxaa yeelay iga taydidoodii taydidoodii saaxibkii yani ninka u saaxibbaa lamadaasi waa ku xumaahaa suuradiis waa ku xumaahaysa markaas la bisan yahay iyo markaas dhab-aan yahay waa kala fiican yihiin waxaas qoraha ahaa markaas oo asfuran yihiin lamadaasi waxaa lagu magacaabay so-ateen saaxibkoodii ink saaxibka ahaay awradaa tuburka iyo qubulka sirnaantoodii khafiisii waa kuxumaha waa la feego yani haddii la feego faraxdiisii ma muuqahayso samadiisii waxmahaysaa ilaahi waay qaala allahu tacaala falamaa daaqa shajarata nabi aadam iyo xaawa markay geedii ka dhamiyeeyeen badal lahumaa waxaa lamadoodu waxaa u daahirta fuaatmaa lamadoodu xumeed aa u daahireen hortii iidin la arki jirin naftoodin lais arki jirin ma laga arkeynin axadkoodina ma laga arkeyn kan kale ma arkeyn saasay ahay si caaisha ay tiri waayo radia allahu tacaala canhaa maxay tiri radi la maa ra'aytu ma arkin minhu nabiga xaggiisa wax kama arkin sala allahu alayhi wasalama awrideerkama arkin walaa ra'aa minii mana iga arkini xishoodkii iga arki jirin ana maka arki jirin kuwa hadda waxaa jiraan gacanta ku kala jeedaayaan si kala yeedaayaan ma la waran yahay sunada waxaa waaye in la arkin waaye sunada waxaa waaye in la arkin waaye ilaahay raaxaysi waa loo waxyaal badan asma huraaxa fatu xarfukum ana shi'tum ilaahay waa taasi aragtiinadii taagtaayidii kaleete waa la waran yahay maxaa caaisha waxay isku ammaantay maa ra'aa ra'aytu minhu maya cawradiisa wax kama arkin walaa ra'aa ma iga arkin cawradeyni minii shaya ma iga arkin oo anasa wajada waxaas ilasaasi xadima shaya macnaha waxaa sali wax oo jasadka asku duubi karaa sali keliya waaye ama se duburka yani asku asku daweeli karaa sali wax kala ma siaasaan sugeexna asaas waxaas asturaa yani dubaas asturaa qubulkaas asturaa min ahaado naag ahaado maxaa yeelay qubulkaas waxaas qaadila waan sheekadada saa ujeedaha duburka mastuur waayse gaalibka barida asturaysaa maxaa yeelay maxal sharafka meel uu qaabilaayo waa qubulka waaye maxalka sharafka lahaay oo qiblada aheed jihaadka waxaa u sharafa qiblada fadadana maaa waay wa lagu qaabilaayo yaa la dawoolaa wa lagu qaabilaya qubarka waaye iyada in la dawoolo awaajibaa asax kan waaye muctamadkii kan waaye si la duubo maragoo arshadi odakirka asku duuwaayo inta wax kale mahaagta waay mana si meel kale azuur la-aanti waay waxaa lii duburkiisa astoa ilka wajiib waay asxaabta inta waay markiisa kuwa haddii gabaa la yimaado usoola kuucsa ninka waa la arkaa dawadii waxaa la arkaa meeshii xumeedaa la arkaa sujuudka kasii daran rukuuc ayaa lagu arkaa maxaa yeelay duruudkii xaalatu rukuuc iyo xaalatu sujuud waa kala baxaayaan waa fiidmaayaan haddii gadaa lagu yimaado waqiila waxaa lihi khayr lahu yani khiyaarat lihaa haddii saas asku asturo khiyaar ugu bana qubulka asturo waa lagu baneeyey ama se dubulka asturo amagaas muus rabo as yani yeyna اختيار uleeyahay intaa ku asturo joognaa hadda الرابع سبحaan الله hardiga inta laga waajib ilaahay qolkiisa oo daliila ilaahay maxaasiri waidaa facaluu faaxishatan qaaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aaba'ana ayhay jireen haddii waxun ay suubiyaan oo macnaa dhalla-aan kacbada ay ku dhawaafaan waxay dhahi jireen wajadnaa calayha aaba'ana waxaan ku aragna aadnaan odayaalkaan yeeli jireen ibn cabaas xaasiriye xadiidkan macnihiisii waxay ahaan jireysa kacbada igoo dhalaana dawaafi jireen carabtii jaahiliyadu kacbada dhalaantood ay ku dhawaafi jireen iyada waay faaxishada oo ilaah yiri idaa facluu faaxishatan faaxishada ay falaan oo la sheegaayo saasay ahaan jireen sayid cali waxaas weriyey radi allahu canhu waxaasi nabiga sala allahu alayhi wasalama waxaas yidhi laa tabras faadaka ajarkaadi hamuujinin aas walaa tandur hadaynuni ilaa fakdi xayin walaa mitin ninka ama nool ajarkiisi hadayn hadii loo baahdo ajarkaa faydidiisi daada ajligii amase gurid ajligii loo baahdo waa banaan yahay faydida markaa waa banaan tahay ninka wax guyaay gurida daraadeedi amase kandaayada takarkii waaye shuruud badan a ayadana uxelan shuruud badan oo xeran aanaynin arka maahaa markaa ninka gudaha shardi waay inaad ninka ashabto baasida asoo habti maxaa yeelay meheloo bahdi waaye وujuubka yani xaalat اlkhalwa muwaajibiyey ma samaya yani xaalat اlkhalwa aan isku maxaa yeelay kashfiy wax la oranaya daraadiis ba la waaye yani araga xaggeeda khalwada markii kaligi as yahay as cidla yahay oo kaf arkaan aan jirin yani xaal gooni waaya calaa kuli xaal saan le waaya xadiisii intaan aan soo wadi dhan xadiisii arkaan aw asal ahaa i aayadaani kal la-aanta faaxishaa la yidhaahaa ilaha ku magacaabay oo kaas asturkeeda waajib waaye bismi illaahi raxmaan raxiim إمام نووي وحاسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطهارة الحدث فإن سبقوا بطلت وفي الغديم يبني ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال منو حاسر وحاحة أنقلينا شرطي أفراد oo min shuruud الصلاaةi o salaada shuruudeeda shardigu afayeey aan gelaynaa insha allahu tacaala maxaasir ibn nuwaad radi allahu tacaala wa ardaahu ilaahay cilmigiisa iyo nafcigiisa ilaahan olana anfacee rabkii afraad waxaa waaye dahaarat lxadas xadasii daahirhaasi laga daahir ahaado waaye xadas in laga daahir ahaado ninka dukaayo xadas inuu ka daahir ahaado waaye xadas maxaa la yihaaha xadas asgar iyo heerkiisa akbar iyo iyo asar hmm, akbar iyo asar inuu ka aado markii salaada isxehaayo waa la fiirihaa marki isxehaay daahir ma ahaa marka dahir aas amase dahir ma ahayn markaas wiisahaati kabacdi xadasi waa la fiirihaa tafsiil waa kana fain sabaqa haddaad dhaqo xadaskii ku ninkii dukahaayo hadda iska dhaqo ninkii dukahaada iska dhaqo badala salaadiis waa gulaysaa anaa waxaa waaye xadasiyaa soo dhaqay fain sabaa mana dhao xadakii faaalkasuhay hor ninka dukaaya dadka dhaqo oo xadadka himaado ala wadaa waxa waaye badala salaatu salaadis waa buraysaa wafi lqadiim waxaas leeyahay oolka oo qadiimkaa oo imla asku sheegay imam shaafici yani wa yani yabni waa dhisaa joogaska wadaa macnaa kaasa la wadaa wayudriyaani waa duraysadaan lamadaan qool qadiimka iyo jadiidka fii kuli munaaqadin oo laysa burihaayo kulligii fiigiisay ku dareersadaan munaaqadkaasoo carada dariyey bilaa taqsiirin gaboorna aan soo dariyey bilaa taqsiirin gaboorna aan soo dariyey oo tacadara oo dafcu lu reebikiisii dafcu lcaaridi waaye fi lxaali xaalada ahaan shardiga afaraad waxawaaye ninka inuu kabaa'ir ahaada xadis alasqar iyo akbar ninka dukaayo waxaa inaa saarka ahaado xadas lakbar iyo xadas lasqar hadda madajoogyo bahaarat albadan iyo bahaarat soob iyo bahaarat lmakan waanu imahaysaa naftiisu musanida waxaa shardiga ina saa'ir ahaado cusweysa qabo xadas lasqar iyo akbar ina saa'ir ahaado isdhahi ahaado marka salaadii asku gali usooho magaciisi weysri taame oo baaxatit alawal asqar ee akbada kabaar askale eh, fain sabaqahu fain sabaqa marasdaho ooska yimaado hu musaligii xadasaa kasoo fadhaqay masalan ba oosa salaada ku jiro yani waxaas ka yimaadmay ma ahe yani waxaa ka yimid neefaa ka timid naagaa taabatay yani غayr mutamakin usahaa saaxday waxadid asbaabtii waxadidka la leeyahay dhan midkoodi yaa kabaa ku dhacday waa kasoo cudmatay badala salaatahu macnaha maxaas yeelaa markaas xataas baxaawa wisaaa wiskaabaha markaasiya salaadii asbilaawaa markaas salaadii asbilaawaa fi lqadiim qowl qadiim haddaan ku durarsano yabni waa biniha waa dhisaa salaadii waa socdisaa macnaha waxa waaye markaa sugiisaysto salaada markii oo magaciisi qool qadiim waxaan isleeyahay haddii xadadka himaado oo magaciisii soo salaada ku jiro oo xadadka himaado dabni waa dhisala markii sugaysa khaatma bacdi markii xadadka askoreelka badalka haleeshaa macnaha waxa waaye salaada ujoogtii aska in salaad an joogti asbaxo waan keenina insha allah yani asbaxaa taqsiir ususoo bihin in salaada ay joogti meahaas aska wadaa maxaa way sidii aa kurtigeed maxaa soo baa waa soo ways qaadaa markaasi kabacdi waaa a salaadii lama rakacaas dugto soo lama rakac dugtiyaa a magaciisii salaadii ay ka burti xadataa xadataa ka imid waxyaalaha xadsabiray ka imid intaa kulli fi kulli munaaqib aan oo bilaa taksiir soo gelaya salaada markaas iska wadaa niyii ujoogta iska wadaa lama askujiyo adhamiyey lama asdhamiyey kabacdiya salaada aburto shuruudaas leeyahay markeynina insha allah markii kaburto lamadii koba soo bilaawaaye kii hore kuwa soo bilaaba qadiimaas leeya meelas ka wadaa waa iskhilaafsi yidido kan waxaa sahay waa suurays qaadaa suurays qaad kabacdi salaadii bilaaba jadiidka saas ahay qadiim waxa waaye hadii ka burto xaga kaasdugtay saddex dhumnaay siilamaadaas bartaa layaa saddexdina dhamaystiraa bilaab isma amsan maxaas u wari fi kuli munaaqadin kulligiisi munaaqadkaasoo carala soo degiyey bilaa taqsiir laloogsa la-aanti sawka loogsanin oo soobka uga qanin yaa yani aas munaaqad ku yimid dafcigiisna waa cuslaaday fi lxaali ahaan antana hadii usuul ninka marki ahaan inaas yani ah, oo suubiya isusu yani oo antana waaa usuulay dafcuhu dafcu lcaaridi caaridkii wixii kusoo dooriya reebidiisii a usuulooday fi xaali ahaan mathalan ba fi an kashafathu kashafatu waxaa feedi awragii waxaa feedi riixun dabeelaa feedi soo dukahayaa maradiisi wa ka qaadi dabeeraa timida maradi ka qaadi orday ka orday amase badankiisaa nijaas ku dhacday intaba miaal badankaa nijaas ugu dhacday nijaasu ugu dhacday nijaas engegan amase nijaas oo qoyanaa marad ugu oh, dhacday intaa fasatara cawrata fasatara waa asturay cawradii waa asturay fi lam tadul ma bureyso markii ahaanba cawradii waa asturay nijaastii ingegni oo marada u dhacdina waa iska fardhiyey astaarta mehe astaarta hore marada u soo maradii markii aan iska fardhiyey waa gufi maradiisaa gufi saana sidi warkaas tabco fi lxaali awradii waa asturay kii awrada xaggeedi amase nijaasadii ingegniyaa mar korka u dhacdiya markii ahaanba iska riday amase maradii oo qoyniidaas ridid ba iyadoo fi lxaal lam tabdul salaatu salaadiisii shaatigiis waay koofidiis waxyaala badan uga dhacday maxaa yeelay kii laga digtoonahay la anfuumay markaas caaridkan yar oo kusoo diriyey waala waa la iska cafiyaa najaasadii gacantiisii inaas ku dheereeyo uma banaana ama cambuurkii maradiisii haddii saas yeelo salaadiis waa bureysaa muctamadka kaan waay oyjiraani maho haadina xooleheen maxaa la idhi salaadoo bilaaba iyo magaciisii salaadii waxaa iska wadaha niyo ujoogki iska wadahaa lamada mihino qowlka qadiimka waa kawadaha lama ujoogti markaas yaa caarad ku yimid markaas salaadii ma iska wadaha inta wayjiraani waa duraan haadayna lamada qool waxay ku dareysadaan mao waxay ku dareysadaan fi kuli munaaqadin ay ku dareysadaan munaaqad kulligiisay ku dareysadaan oo wax burihaayo kulligiisay ku dareysadaan munaaqadkaasoo carada soo deliy bilaa taksiirin u sabab una qanin sababtiisii uma sabab una qanin wakaas waa udagtoomi asdaafa fi lxaali in amkanad yani taan soo sheegnin waay lam tabdul haddii usgaboodfalo haddii usgaboodfalo asoo horti haddii usuga oo gaboodfalo wain kasara haddii usuga gaboodfalo sababtiisi ay ku noqoto baanfaragad kaanfaragad inay dhamaatid waaya muddatu kufin kufkii waktigiisa dhamaada kufkii maxaas aha muqiimka yom waliila maraatii afartii saac oo kufka isticmaalkiisii oo yani uso ahaayey yaa dhamaatay usoo og yani inaa waktigaas salaada galo mudata hufka dhamaanaysa is og yahay salaadaas galay dabad salka usaysa sabab noqday badalat salaatu salaadiis waa bureysaa salaadii waa bureysaa marka shardiga afaraad waxa waaye xadad xadadka kiisi weyn iyo kiisi yar laga dhahay ahaa ilaa ah. salaada askalameeyo inaad ahaaradaa ay udaamto ah, shardi ah kaas ahaaradaas yani waaa ulaa ina ulaazimto ina ulaazima ah shardi ah ilaa salaada askalameeyo haddii macnaa asxada